asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha caalamka daafihiisa naga eegaya kuwana dhegaysanaya kuwana dhegaysan doona iyo kuwana daawan doona dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa labada duhurnimo ee wakhtiga maraykanka gaar ahaana magaalada ay soomaalidu ku badan tahay ee minneapolis halkan salt lake city waa kowdii odanis denmarkna waa sagaalkii habeennimo makal mukarama waa sideeddii habeennimo dhammaan saaxiibadaanu jecelnahay waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo saaxibulfadiila waa barnaamijkii ila tali aan kula taliya talama qaadanaya saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa xafidahullahu waracaahu barnaamijka haddii aad danaynayso ee ay tale kugu taagan tahay waxaad ku soo dirsan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay lix hal labo saddex hal afar lix afar sideed hal ama emeilka lambarkiisu yahay abudalxa one at gmail dot com maalin walba oo ah ayaan u bandhignaa sheikeenna rabbi subxaanahu watacaalaa xaggiiyo jannatulfardows rabbi subxaanahu watacaalaa inaha uga dhigo sadaqatuljaariya hana ku xafido reerihiisa saaxibulfadiila marka hore oo kusoo dhoweynayaa bismilah alxamdulilah walaatu wasalaamu calaa rasuuliillah aad iyo aad baan oogu faraxsanahay axmed iyo daaqamkiisa iyo dhammaan walaalaha ka soo qayb gala mar walbaba xiiseeyana barnaamijkan islaaxiga ah toosinta qoysaskeenna iyo usarka ah aad iyo aad baan u dhowahay axmed wbaaraka allahu fiika ilaahayna jannadiisa kugu soo dhoweeye maasha allah wiyaaka wjazaaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka xayaaka allahu wabayaak sayidii rabbi subxaanahu watacaala ha kugu casuumo webiga kawthar rabbina ha kuu badbaadiyo sida aad u badbaadinayso qoysaskeenna baaraka allahu fiik rabbi ha u badbaadiye qoyskaaga sidii uu u badbaadiyey nebiyullaahi muusa calayhi salaam sayidulkariim rabbi ha ku barakeeye saa'iladda ugu horraysaahi waxa ay leedahay nin baa i qaba muddo badan ayaan isqabnay dhibaatooyin aad u fara badan ayaan isku qabnay ayay tiri sayidii oo aan la soo koobi karin oo dhinac walba leh ilmaha ayaan fiirinayay mar walbana waxaan islahaa yaanay ilmuhu kaa kala daadan waxba waa uu maqli diiday waxa aan xafidi jiray sirta reerkeenna mar walbana waxaan islahaa intii aad dad kale u sheegi lahayd iska samir muddo laba sano iyo laba bilood ah ayay leedahay saaxibulfadiila ninkaygu maalintii guriga ayuu joogaa habeenkiina wuu baxaa oo guriga uma soo hoydo ma jirrana oo wax jirra ama qabo markii aan weydiiyey oo aan idhi waxaan maxaad u samaynaysaana wuxuu igu yidhi gogosha ayaan kaaga hajirayaa marka aan idhaahdo war idhaq ama idhigna ilmaha ayuu ugu diraa oo ilmihii ayaa igu soo duulaa wixii aan muddooyinkaa ku tabcayana inay khasaaraan ma rabo oo waxaan idhaahdaa haye anaa gardaran saaxibulfadiila waxay leedahay ma waxaan ku noolaadaa xaqdarradan iyo dhibaatadan ninkani wado mise waa ka fasaqdaa asagoo guriga jooga ama wax walbaa ha dhacaane furriin ayaan ka dalbadaa oo ilmahaygii waa luusgareeyaa waxay leedahay oo intaas ee raacisay ilmaha wuu dhaqaaleeyaa hadday kira u baahan yihiin wuu ka bixiyaa hadday iskuulka wax ka rabaan wuu ka bixiyaa laakiin aniga waana icaayaa waana igu hor caayaa iyaga imana roona imana rabo wuxuuna leeyahay ifka adiga ayaan kuu necebah nafley ayaan ahay ninkayga waan u baahanahay dhaqankiisa waan rabaa laakiin wax dhaqana uma jeeda ayaa leedahay saaxibulfadiila laba sana iyo laba bilood maqribka marka la tukaduu guriga ka baxayaa duhurradiina wuu soo noqonayaa waa baaray oo xaas kale ma lahan ma jirana oo caafimaadkiisu waa caadi laakiin nacayb gaamuray oo uu aniga ii qabo ayaa ku jira ayay leedahay sayidii maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay saaxibu alfadiila falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah wsala allahu wslama wbaaraka cala muxamedi wcala aalihi wsaxaabatihi ajmaciin ama bacd waxaan isleeyahay gabadhaa su-aasheeda aadka u dheer dhinacyada badanna taabanaysa waxay ku bilowday gabadha su-aasheedu ninkayga sanado badan baan istabnay waxaan anigu su-aasha noocan oo kalaa ah markay igu timaado waxaan isdhahaa dhahaa walow sanadaha badan gabadhu maxay ninka noocana ee markii lasoo aruuriyaba wax badan oo loogu xishaba aan lahayn mathalan maxay u haysatay cala silmiga halkaa waxaa iga soo baxaa waxbaa jira wax lagu haystay baa jira ninkan wax loogu sabrayey ayaa jira marka su-aashan oo kale iguma cusbee waxaan dhahaa sanadihii badnaa ee carruurtu ay yaryaraayeen waa soo sabartae wixii aad ku haysatay ama aad ku sabraysay cimri tegay ceeb laguma sagootiyee iska sabar waa qodob waa qodobka labaade waxay tidhi sannadaha badan dhibaatooyin aad u fara badan oo la soo koobi karin bay ka cabirtay su-aashaydii hore unbay way adkaynaysaa ninka sannadaha badan dhibaatooyin aan la soo koobi karin kugu hayay maxaad nooceed adigu noloshaada qaadkeed u qaabilaysay qodobkaasi labadaa qodob waa laba qodob oo isla weeyaan carruurtayda dartood baan u sabrayay ku celisay carruurtina inay weli joogaan way caddahay marga u dhexeeya muxuu yahay inaad ninka waan u soo noqon doonaayo cudur ninka warkiisa iyo xaalkiisa waan u soo noqon doonaa laakiin adigii baa gabadh sabri jirtay oo dulqaad badan lahaan jirtay oo dhib badan la soo mariyey adaan rabaa inaan marka hore horta kula niqaasho adaan rabaa marka hore inaan niqaash yaroo haadi ah oo degan inaan meelo kale wax kaa tuso ayaan doonayaa ilmihii ashale shalay ugu sabraysay daraaddood soo weli ma joogaan taasna waa qodob midna waan kugu ammaanayaa waad ku mahadsan tahayo waxaad tiri sirtayga sirta gurigayga waan ilaalin jiray oo waan xifdin jiray taana waa wax qiimo badan oo aad u wanaagsan muddo sanad iyo hadda laba bilood ah ayuu sidaa yahay marka malaha waxaan u malayn arrintan cusub baa hadda waxay dhibka fara badan ay keentay inuu habeenkiina jiifo maxaa la yidhaahdaa maalintina uu maqan yahay oo sariirtan ka cararaya uu leeyahay ma ma xanuunsano ayada lafteedu waa qodob muhiim ah isku soo duuduubo horta adiga gabadhayo warkaagu waxaan ku dhihi lahaa bal asaga aan u soo noqda eh carruurtii aad asaga dartii ugu sabraysay ayagoo waaweyn oo maanta weli u sii baahan aabbi iyo hooyo iska warqaba ayaa horta jooga ee sabarkaaga sii wada waxaan ogahay markaan qaabkaan su'aasha jawaabteeda oga bilaabo dumar badan baa carooda oo xanaaqa muxuu wadaadku sidaa u leehay muudhaho gabar yahay meesha ka tag waxaan rabaa inaan dhaho gabdhaha nooca u fikirayo ma waxbaad duminaysaan mise waxbaad dhisaysaan midda kale qofka markuu su-aalku weydiinayo ushiisa meel bay oga go'an tahay asaga araggii araggaa aragtidaada unbuu rabaa in uu wax ku qaato oo qayb ka dhigta ahane wuxuu samayn lahaa asagay u taallaa gabadha haddaan dhoo ka tag ma ka tegaysaa baad u malaynaysaa ninkaaga caawa caydi inay caydin baad u malaynaysaa maskaxdiinna iyo maankiinna iyo caqligiinna iyo garashadiinna si wanaagsan miisaan oogu sameeyo istajiya qofku hadduu dhaho waa sabraya waa loogu ziyaadiyaa waana lagu ammaanaa ee lama dhaho maxaad intaasoo dhan u joogtay meesha kaga ninka haddaan u soo noqdo ninka waxaan doonayaa inaan ku dhaho waa marka koowaade gabadhan sida ay sheegtay haddii uu xaalku iyo arrinku yahay haddayna ku cafin iska intaad joogtana ayna kugu cafin adduunyada iskaba noolow laakiin wallaahi inaadan adduunyada iska joogi doonin wa rabbu muxamed baan ku dhaartay sala allahu alay wasalam inaad keligaa qabri geli doontaa adoo qaawanna aad rabbi hor istaagi doontaa hadday su'aashaydan ama codkaygan ama dhawakaygan ama oraahdaydaan ama kelimadaydaan hadday ku soo gaadho isku day su'aashaan jawaab inaad u hesho maalinta aad rabbi hor istaagto adigoo qaawan ayaduna ay intay ku soo garab istaagto ay dhahdo rabbiyow xuquuqdii aan ku lahaa bal ii weydii muxuu iga dayacay maxaad ku jawaabi baad u malayn qodobkaa inuu qalbigaaga iimaankaaga damiirkaaga dadnimadaada inuu bedelo rajaan ka qabaa qodob labaad qabso dulmigu iyo xadgudubka bagiyiga iyo gardarrada aakhare intaan la gaadhin rabbulcizaba adduunyada kaaga aargoosan yaa ayuha annaasu inamaa bagyukum calaa anfusikum waxyaabaha aan daahin ee la soo dedejiyo waxaa ka mida xadgudubka iyo bagyiga iyo dulmiga iyo xadgudubka joogtada ayaa ka mid a ma kula tahay inaad sa u caafimaad qabi ma kula tahay inuu caafimaadkaagu sidaa uun ahaan ma laga yaabaa inaad berri ka maayad ayada u baahan suurtagal ma tahay ifkaan kuugu necbahay maxaad dalqadeeda u haysata qof aad ifka u necab tahay maxaad oola joogtaa ifkaan kuugu necbahay gurigana waan joogayaa kisbi wey bini aadamku damiirkiisu arrinkaa ma ogolo cidduu ifka ugu necab yahay waa ka daraysaa ittaqi illaaha tabaaraka jalla wacala oga baq ammaanada ilaahay kuu dhiibay ee ilaahay agtiisa lagaaga dhiibay ee waalidkii gabadha dhalay uu kugu ammaanaysay ballankii aad qaaday wa akhadnaa minkum miisaaqan khaliida inaad qalbigaana uu jilcaan rajaynaya xuquuqda gobashaa ka mida marka gabadhu siday tilmaantay hadday tahay waxaan habeen oo dhan u maqnahay gobashaan kaaga tegayaa markaad leedahay ma inay zino ku dhacdaad rabtaa ma inay xumaan ku dhacdo baad rabtaa oo maxay gurigooda oga soo tagtay ma cuntay ka weydi oo ma cabbitaan ba ka weydi oo ma sariir ay seexatay ka weyday la wallah waxay adiga kuu dooratay wehel inaad u noqoto oo aad gogosha iyo khariisada shahwada inaad wehel oga noqoto oo isu dhowaanshaha jirka aad wehel oga noqoto oo farxadda aad la qaybsatoon wehel oga noqoto oo murugada iyo welwelka aad wehel oga noqoto oo tarbiyada carruurta aad wehel oga noqoto ilaahay intaasuu kuugu talagalay oo aad cibaadada isu kaalmaystaan oo janno aad isu gashaan muxaadaro inay iga noqoto ma rabin laakiin waa kelimo xaqiiqatan mudan in lagu istaago wakti dheer lagu bixiyo ninka waxaan leehay ilaahay ooga baq gabadh subxaana ku soo noqo gurigaaga soo seexa gurigaaga ku soo dhowow sariirtaada ku soo dhowow carruurtaada ku soo dhowow tii dumar oo dhan kaa dooratay ma aha soo maaha sanqadeeda sii oo bannaanka mar gebagabada kelimada gabadha waxaan leeyahay carruurtaadaan u danayn jirtay carruurtaadii weli way joogaane u danee sabar iyo dulqaadna kuwan waalidkaana la kaasho waalidkiisana la kaasho haddii dhaqan la toosan uu meesha ka soo bixi waayo xuquuq ahaan xaq baad u leedahay inaad bannaanka ka marto wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة شيخ محمود شيخ حسن أبو طلحة ولا ليال برنامج هو برنامج كي أنكو تلية تلما قادا ومالن والبا أسبت أه أد حال كان دارتن بركيسان أو ون فور برها برشدة كده جيستان إن شاء الله بإذن الله كريم ربي سبحانه وتعالى سيدي هكو بركيو ربي سبحانه وتعالى أنا هحفظه خيرها قويس كاغا إيا نفت هذا ayaa iyaduna waxay leedahay waxaan qabaa su'aal in layla taliyo nin baan qabaa nin baa i qaba aad baan isu jecelnahay dhinac walba wuu ku fiican yahay ayay tiri sayiddii waa maasha allah allah ii barakeeyo ayay sii raacisay owlaad baan u leeyahay wan wanaagsan oo khayr badan qurux iyo asluubna rabbi iskugu daray ninku nin xun maahan dhaqan ahaan iyo diin ahaan laakiin mid baan isu dhaafsannahay ayay tiri waa nin shaqeeya dukaamaa u furan wuxuuse iibiyaa tubaakada iyo sigaarka la buufiyo waxaan ku yidhi dhinac walba waad ku fiican tahay nin wanaagsan baa tahay ilaah baa isu kaayahayey laakiin ilmaheenna aan xalaal ku irsaaqno oo jooji waxa aan adiibinayso isagiina waa iga diiday ayay tidhi saaxibulfadiila aniguna waxaan ka baqayaa in ilmahayga xaaraan lagu koriyo taa baan isu diidannahay sayidii ayay ku leedahay maxaad igula tilinaysaa falyatafadal mashkuuran wama wamaajuuran والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم horta gabadha caqligeeda gabadha yar caqligeeda allaha u barakeeyo wanaagga ay jeceshahay oo ay doonayso adduunyadu waa afar beriya inay xalaal ay cunto quudato carruurteeduna siday ugu hagaagaan ay xalaal quudiso waa gabadh ku dayasho mudan shukran baan ku leeyahay waan jeclahay wuu ijecel yahay ilaahay ha sukaayo barakeeyo carruur war wanaagsan fiifiican dhaqan iyo asluubla ayaan isugu leenahay intaasi waa inta ammaanta waxaan waxaan rajaynayaa barnaamijyada laga faa'iiday ila talida inay qayb ka tahay inaan in badan ku celcelinay qofka kula nool wanaagna waa leeyahy xumaanna waa leeyahy goorta aad doonayso wax khaldan in la soxo ha ka bilaabin khaladka ah bal qofka horta wanaaggiisii qayb ka mida soo sheeg si ilaahay kugu naxariisto subxaana wa tacaala balaayo sheegna aan loo wada noqonin gabadhan iyo gabdhihii in badan aan maqallayna way mahadsan yihiin gabadha waxay tidhi gabar yar baan ahay mishkiladdu ninkaygu tubaako iyo sigaar ayuu iibiyaa waxaan rabaa ninka inaan ku dhaho horta amarka ilaah baa in la maqlo mudan subxaanahu wa tacaala kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsuqnay kiisa xalaasha ah cuna ilaahay saasuu suulaya subxaana wa tacaala wuxuu kaloo nabigu noo sheegay fii saxiix muslim min xadiidi abi hurayra in allaha tacaala tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba kelimadaa ninkay ku socotaa walaalka ehega muslimka ah ilaahay waa tayib waxaan tayib ahayna ma aqbalo ilaahay mu'miniinta wuxuu amray inay xalaasha cunaan ambiyadana wuxuu amray inay xalaasha cunaan nabigu wuxuu ka sheekeeyey sala allahu alay wasalam nin adduunyada in badan ku noolaa oo safarra badan u wada galo adduunyada in badan joogay haddana boor badan oo adduunyada way iska boor badanta oo waa waa iska rafaad badan tahay nin adduunyada joogun baa laga hadlayaa in badan buu ninkaa ilaahay baryaa yaa rab yaa rab yaa rab wuxuu cunayana waa xaaraam wuxuu cabayana waa xaaraam waxa uu xidhanayana waa xaaraam sidee baa looga aqbalayaa buu nebigu yidhi sala allah alay wasalam kullu laxmin nabata bilxaaraami fannaaru awlaa bih hilib kasta oo xaaraam ku barbaarayna naar baa munaasib u abuu ah buu nebigu sal ly slam walaalka saasaan ku waalinaynaa arsaaqaddu way badan tahay xalaashuna way badan tahay ilaahay dartii ooga tag xaaraamta oo carruurtaada ammaanada lagaaga dhigay xaaraam ha siinin oo xaaskaagii ammaanada lagaaga dhigay xaaraam ha siinin gabdhihii wan wanaagsanaa sida gabadhan xaaskaaga oo kale waxay dhihi jireen ilaahay ka baq oo xalaalna quudi jirkayagu ma awoodi kara naar saas ayay ku dhihi jireen gabadhuna intii weye hadda intay soo qortay ilaahay intaad oga cabsato arsaaqaddu way ballaarantao xalaashaa badane intaad arrinkan ka takhallusto xalaal raadso biidnillaahi tabaaraka wa tacaala walaalka intaasaanu gaarsiin gabadha waxaan leeyahay wacdi oo waari adigoo nacaya weliba waxaan uu ku dhex jiro adigoo qalbiga ka nacayee macsida ah haddanana waani oo haddanana wacdi oo culummo u keen oo muxaadaro sii oo maxaa la yidhahdaa muxaadaro waxaa la yidhahdaa khayrka in badan maqashii lacalla allaha jala wacala ilaahay inuu mar un soo celiyo ayaa rajo weyn ka qabaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wallahu aclam maasha allah jazaka allahu khayr wa axsana allahu ilayka waqafara allahu dambeg maasha allah sayidii rabbi subxaanahu wa tacaala ha kuu dhareeya hana kuu astura sida uu dhareeyo abulambiyaai walmursaliin nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam maalinta qiyaamaha rabbi subxaanahu watacaala ha ku hariyo hooskiisa marka uusan jirin hoos kale oo la harsado waxaa tahay nin dhallinyaro ah rabbi ha kugu daro toddobada uu rabbi hooskiisa hariyo ee weliba dhinaca dhallinyarada rabbi ha kugu daro sayidii baaraka allahu fiik saaxibu fadiila saa'ilka xiga wuxuu leeyahay gabar baan iskabnaa ilmo kale ayay leedahay marka aan isku dhacno ilmaha aan adeerka u ahay ayay xumaanteeda u sheegtaa ma rabo inay ilmahaasi dhibsadaan waa kuwii aan dhalay oo kale ayuu leeyahay sideeda kale ma xuma waa gabar fiican dhaqankayaguna waa iska wanaagsan yahay laakiin cilladda ayaa jirta waxaan jeclaan lahaa haddii aan khaldamo ma khaldamo waa rabbiya eh, in ay ii dulqaadato oo si gaara ah ay wax igu sheegto saaxibulfadiila arrimaha iyaga ahi way soo badbateen horta goormaa wax laisu sheegaa rag badan oo waxaan arkay ka cabanaya guriga markay galaan ayaa qayla bilaabataa asagoon wax cunin asagoon wax cabin iyadoo la fadhiisin ayaa muran iyo su'aale bilaabataa marka adoo su'aashaana looga jawaabayo gabadha ninka ragga la talinaya haddana ninka iyo gabadha isqaba goorma ayay ku wanaagsan tahay in doodooda iyo wax isku shoogooda sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam gabadhani ama wiilkani arrintoodu ma cuslo cumuuman keliya waxaan jeclahay in aan ku baraarujiyo gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaaye inay si dhaba ah oga wada hadlaan dareemaanna carruurtu in ay dhammaantood uu aabba u yahay ninkan odaygae hadda jooga mararka qaarkood waxaa dhacda oo anigu aan garar badan yar galay mishkiladda jirtaa waxay tahay ninkii adeerka ahaa ee carruurtan hore adeerka u ahaa carruurta dambena dhalay waa runa wuu khaldamayaayo qaar baa aabbannimadu ay dhab ka tahay oo xataa adeernimo oola dhaqmin markaasuu ilmihii canaananaya aniga garahan waxaa ka mid a ah laba ilmoodoo isku dhacoo walaalo ah oo maxaa la yidhaahdaa isku hooye ah oo eh, maxaa layidhahdaa eh, kanna may aabbaha u dhalay kanna uu eh, hooyada dhasha isku hooye iyo iska aabba ma ahee yacni aabbuhu ilmuu watay iyo hooyadu ilmo ay wadatay intay isku dhaceen ayaa waxaa gardaraa kii ay hooyadu wadatay kadibna odaygii aabbanimu iska dhigoo kii gardaraabuu canaantay kadibna wax adag baa dhacay oo garti baanu galay waxaan doonayaa horta mar koobaad inaan dhaho horta intii la isdejiyo ilmaha haddii la canaanto cidda canaananaysa waa un aabbaho sida hadday cagsigeedana way soo martay hooyo intay canaanatay wiilkii aabbuhu dhalay oo aabbihii wiilkii intuu orday uu yidhi hooy aayadayba i canaanatay ama eedaday odaygii uu bur soo qaatoo la yidhi ma cunugan keli abaad dhibaysaa oo rafaadinaysaa arrimaha noocana cuqdad yaan lagu deerin ilmaha idinkuna ha ku kala dhimanina noloshiinni iyo raaxadiinnii iyo dadnimadiinnii meeshayayn ka bixin anigu reerkan qodobkan ku dheeraan maaye waxaan doonayaa inaan dhaho intaad wada fadhiisataan isku qanciya ilmahan waan wada dhallay anna waan dhalay adigana waa dhashay anna aabbaan u ahay haddaan canaanto aabbanimaan u canaanan haddaan wanaajiyana aabbanimaan u wanaajin adugu wax dhibaato ah ha u arkin arrintaa isku waafaqa biidnillaahi tabaaraka wa tacala wallahu aclam maasha allah jazaaka allahu khayr waxsan allahu ilayka wagafar allahu dambak saaxibu alfadiila rabbi subxaanahu wa ha ku badbaadiyo rabbi subxaanahu wa ha ku cabsiyo webiga kowthar afarta qiblo kayrka jira allaha ku siiyey sayidii sharta jirtana rabbi ha kaa xijaabo baaraka allahu fiik saaxibulfadiila saddex imail oo aad moodo inay aad iskugu dhow yihiin ayaa saddex gabdhood oo weliba meelo kala duwan jooga ayay soo direen ta takaleto waa mid ka mid a ah su-aalaha aadka u soo laalaabta oo mar walba noo yimaada marka maadaama ay asbuucan saddex gabdhood soo direenaan jeclaysta inaan kula wadaaga taasina waxay tahay sayidii saddexda gabdhoodba waxay ka siman yihiin oo ay ammaanayaan ragga qaba waa niman naxariis badan waa niman jacaylka wax ka yaqaana waa niman ilmahooda dhaqda laakiin hal cilad ayay ku dirayaan saaxibulfadiila waxay leeyihiin nimankan qaarkood waxay leeyihin maba tukadaan kuwa waxay leeyihiin waa tukanaya wuxuu leeyahay salaaddii casirtii maqribna wuxuu leeyahay waa ilaawey mid waxay ku leedahay wuxuuba leeyahay in ilahay isoo hanuuniyo maaragtay iisoo duceey marka qoys isqaba qofna tukado qofna uusa tukan maxaad kula talinaysaa sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuuran alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wa wasalam salaadu waxaan leenahay tuko intaan lagugu tukan reerkaasi waa burburayaa shaydaan ayaa ku dhex jira waxaan jeclaa inaan dhaho yaan la gara bidixaynin salaadda salaaddu waa cunwaanka iyo astaanta islaamnimadaada qudwada aad ilmahaagu inay kaaga daydaan la doonayana waa salaadda iyo cibaadada gurigaaga haddii aanu shaydaan uu soo dhex fadhiisanayana salaad la'aan buu u soo dhex fadhiisanayaa salaad la'aan buu usoo dhex fadhiisanayaa salaada yaan la gara bidixaynin salaadu salaan salaadu waa islaam xumo waa islaam la'aan waa diin xumo salaad la'aantu waa islaamnimo xumo ilaahay ha laga xishoodo ragga iyo dumarba salaada cid la dhihi karo dumarkaa ku fiican iyo raggaa ku fiican maahane rag iyo dumarba waa in lagu dadaalaa salaada haddii la doonayo salaada haddii la doonayo eh, raaxo haddii la doonayo sacaado haddii la doonayo liibaan haddii la doonayo farxad haddii la doonayo awlaadda inay noo hagaagaan haddii la doonayo inaan janno gallo haddii la doonayo arsaaqada wanaagta ilaahay allah inuuna siiyo nabiga waxaa lagu yihi alayh salat salaam wa'mur ahlaka biasalaa wastabir calayha laa nas'aluka risqaa aa kuma weydiisanayne arsaaqade adigu salaadda uun tuko wa kaana ya'muru ahlahu biasalaati waazakaa marka ambiyadii baa sidaa loo amrayaa ayuha alikhwa aan salaadda ku dadaalno salaadda oo lagu dadaalo waa barako wixii u dembeeye nabigu ka dardaarmay salaad bay ahayd asalaata asalaata wamaa malakat aymaanukum cumar markii la dilay wixii ugu horreeyey uu weydiiyey waxay ahayd war salaadii mal maxalligala ii keen salaadda ha la geeyo wuu hiqaday nebigu markuu sii dhimanayay sala allahu alay wasalam war mataqaanaa salaadii ma la tukaday salaaddu waa cunwaan waa astaanta qofka muuminka ah wax laga wada hadlo ama maanta la isku dacweeyo ama lagu kala sheegto salaaddu inay soo gasha ma aha waana unbaan oola jeedaa waanaduna waxay anfacdaa mu'minka wallahu aclam maasha allah jazaka allahu khayr wa allahu ilayka wakafara allahu dembak rabbi subxaanahu wa tacaala sayidii ha kugu daro kuwa salaadooda hagaajiya ee fadliga salaadooda ku gala ee marka ugu horraysa ee camalkooda la xisaabiyo rabbi ka raalli noqdo ee jannada ku gala fadliga salaadda ay hagaajiyeen baaraka allahu fiik saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa barnaamijku waa barnaamijkii aan kula taliya talama qaadan maalin walba oo sabti ah labada duhurnimo ku soo dirso telefoonkan lix hal labo saddex hal afar lix afar sideed hal ama abudalxa one at gmail dot com insha allahu biidnillahi kariim waan sii deyn doonaa sida aad usoo kala horraysaane saaxibulfadiila saa'iradda xigtaa waxay leedahay waa siday iyadu hadalka u dhigtay ee waxay tidhi waxaan ahay baari hooyaday iyo aabbahay si dan yar ah ayay igu soo koriyeen waxa aan u guntaday in aan raalligeliyo aad baan uga taxadaray ayay tidhi guryaan u dhisay waan biilaa xajkana waan geeyey maalin dambe ayaan aabbahay waay waxaan ku yidhi aabbo ma ii ducaysay oohin buu la dhacay oo waxa uu yidhi ducadayda oo dhan adigaa qaba hal mid ayaase ka dhiman ducadaadii haddii aad shardigaas oofiso adduunyada ayaad insha allaahu jannada ku arkaysaa makaankii aad ku lahayd jannada oo aabba maxay tahay ayaan idhi wuxuuna igu yidhi waa inaad ii keento nin wanaagsan waa inaad guursataa waa in aan arkaa owlaad aad adugu dhashay mayaba ma gelin ayay tiriye kuwo idaba joogay mid ka mid ah ayaan idhi diyaar ma tahay isaguna haye ayuu yidhi aqbal iyo guddoon aabbaan la hadal siiyey shiikh baa loo tago nikaax baa dhacay mashxarad ayaa halkaa ka dhacday ayay tiri waa laysu soo guuxay ducada ayaa la soo furdaamiyey ayay tiri waan qabownay reer baan dhisannay anigu waan shaqeeyaa ninkayguna wuu shaqeeyaa waxay leedahay biilkii kama aanan joojin ninkaygana kuma dhibin ee waxaan ku tala galay inaan barraalliyo u noqdo aad ayaan ula dhaqmaa oo waan qanciyaa ninkayga waanan raalligeliyaa ayay tidhi si kastaba ha noqota ayay tidhi sayiddii oo ninkii wuxuuba ka faanayaa in aan xaaskiisa ahay oo wuxuu leeyahay gaal fareentayda ayaa tahay dowladdii inuu u taga ma rabo dukumentiga inuu ku qoro ma rabo waxaase intaasi oo dhan iiga sii daran ayay leedahay saaxibulfadiila ninkayga ma rabo inuu aabbahay la hadlo labadii maalmoodoo hore wuu la hadli jiray aabba way isjeclaayeen aabba waxba kama uusan hadlayn lacag weligiis uma dirin oo aniga aabbahay biila laakiin inuu hooyihii aabba la hadlo oo uu xariiriyo ayaa lagala yahay ayay tiri aniguna taasi iima cuntanto ayay leedahay sayidii ninkayga waan jecelahay aabbahayna in la qanciyo ayaan rabaa waase lagu kari la'yahay ninkaygu inuu aabahay la hadlo oo uu waalidkay xiriiriyo maxaad ugula talinaysaa ayay ku leedahay saaxibulfadiila falyatafadal mashkuuran wama'juura alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aley wasalam gabadhay barwaaqaad ku jirtaa balaayana kuma haysato wax kaa hadlaysanna ma jiro ilaahay ku xamdi subxaanahu wa tacaala baariyad inaad tahay waad noo sharaxdayoo way kaa muuqataa aabba ducadiisii waad qaadatay ninkaaga inaad raalliyo u tahayna waad noo caddaysay wax kaa maqan lama arko ninku waxaad tidhi wuu wuu iga faanayaa inay zawjadii inaan mataqaanaa aan zawjadiisi ahay xagga tusaalihiina waxaad ka bixisay ma doonayo inuu dawladdii isku soo qoro arrintaasi waxaad u baahan tihiin inaad idinku ka wada hadashaan waa arrin farsama ah waxyaabaha farsamada ana laguma xalliyo ila tali iyo wax lamid ahe qaabka ay farsamo u tahay baa looga wada hadlaa iska dhaadhiciya saad idinku reer wanaagsan aad ku noqon lahaydeen amaa qodobka ugu dambeeye oo ah odaygii waxaa lagu kari laaya inuu aabbaha xidhiidhiyo adigu aabbaha xidhiidhi aabbaha aduu ku dhalay adigu xidhiiri asaga waajib kuma aha inuu xidhiiriyo dumarkuna si ficana u maaleen waa sharaf ee waajib kuma aha farqibaa u dhexeeya sharaf iyo waajib adiga waajib bay kugu tahay inaad waalid kaa xidhiiriso laakiin ninkaaga waa u sharaf waa intaa la fahmaa asagay marka u fiican tahay asagay u wanaagsan tahay asagay u qiimo badan tahay asagay wanaag iyo darajo u kordhayso laakiin reerkaaga ha ku duminin khalkhalla ha u ku gelinin ninkayga ma doonayo aabbaha inuu xidhiyo aabbaha aduu ku dhalay xidhiidhso waxaa laga yaabaa inaad hadda asaga aabbihii iyo hooyadii aadan xidhiidhinin ayaa suurtagal oo nagumaada darin oo maada dhihin sheekhow anigu saa ay tahay hooyadii iyo aabbihii waan xidhiidhiyaa marka qaarkood khaladku marka meeshuu ka imaado waxaa weeye gabadhi waxay ku leedahay ninkani ima jeclo maxaa yeelay aabbaha iyo hooyaday ma xidhiiriyo waan gar ayadii haddii dib loogu laabtana waxaa laga yaabaa inaynan ninka aadi iyo hooyadii xidhiidhinin waxaan doonayaa inaan dhaho adigu inaad aadii iyo hooyadii xidhiidhisa waajibku uma ahe sharaf bay kuu tahay asna inuu hooyada iyo aabbaha xidhiidhiyo waajib asaga kuma ahee sharaftay u tahay laakiin adigay waajib kuwata adiguhoo isninku hadduuba kuu fiican yahay fiicnidiisa ka faa'idayso biilka aabbaha u dirso aabbaha xidhiiri aabbahana ka ducayso asagana raalli u noqo wabilahi tawfiiq wallahu aclam maasha allah jazaaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka waqafar allahu dambak saaxibu rabbi subxaanahu wa tacaala waalidkaaga kuwa noolna cimri dheer iyo cibaado suuban has iyo kuwa dhintana rabbi subxaanahu watacaala ha ku irsaaqo jannatulfardows baarak allaahu fiik saaxibulfadiila saa'ilada xigtaa sayidii waxay leedahay waxaan ahay gabar yar ku dhalatay waqooyiga amerika waddankii ayaa la igeeyey qur'aanka iyo diintana waa la isoo baray ayay tiri sayidii maxajabad ayaanahay ayay sii raacisay waxbaase jira oo waxay leedahay saaxibulfadiila nin baa jacayl igu abuuray ninkaasina maba ahan muslim markii aan waddankan kusoo laabtay taladu way iga cakiran tahay ayay tiri saaxib ulfadiila maxaad igula talinaysaa falyatafadal mashkuuran wamaajuuraa alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam sidii gabadhii umu sulaym haddii aad tahay gabadh iimaan leh oo muxajabanimada iyo qur'aanka aad taqaano iimaankaaguna uu xoog badan yahay ninka jacaylka kugu abuuray ee gaalka ah u bandhig diinta islaamka waxaa laga yaabaa qof aan aniga su-aasha in haddii la weydiiyo inuu markaaba gabadha kula boodi lahaa oo ma gaal baad jeclaatay balaayaa gabdhaha nagii ku dhacday oo umu sulaym abutalxa ayaa u yimid wuxuu ku yidhi waan ku jeclahay waxay tidhi adigoo kale waa umu sulaym waxay tidhi adigoo kale lama diidee laakiin gaal weyn baa tahay markaasay dacwadii u bandhigtay markaasay weli waxay ku tidhi haddaad islaamto meher kaama rabo islaamnimadaadadaa meher ii ah markaasay la niqaashtay qoryahan aad caabudayso wiilkaa reer bani hebel ayaa soo gura waa waxaan wax maqlaynin waa waxaan wax arkaynin waa waxaan cudur aa celin karin waa waxaan nacfi kuu keeni karin gabadhii dacwo la yaab leh ayay u bandhigtay ninkii abutalxa la dhihi jiray sidaa ay tahay akhiiran wuu ku qancay abutalxana wuxuu ka mid noqday min alcasharati almubashariina biljanna kuwii jannada loogu bishaareeyey wuxuu ka mid noqday kuwii nebi muxammed dhuuntiisa difaacayay sala allahu calayh waalih wasalam taariikhda ayaa qortay abutalxa yaa soo geliyey diinta yaa sabab geliya dacwada yaa sabab oogu noqday inuu janno galo gabadha umu sulaym la yidhaahdo gabadhay qur-aankaa taqaano iyo jilbaabka iyo xijaabka aad qabto haddaad tahay umu sulaym oo kale haddaad tahay ninkaa sheegaysa diinta u bandhig weliba diinta ha ku qanco maaha adiga inuu jacaylkaaga u soo gelaya maaha diinta islaamka waa inuu asagu sidiisa ogu qanca mar alla markuu ku qanco shahaadateynka qiro waa muslim eh waxaa weeyaan waa guursan kartaa taasi waa mas'ale runtii cajiib ah oo muhiim ah oo daqiiq ah oo in la fahma loo baahan yahay waxaa ii soo haray ninka asaga ah mar alla markaad aragto inuusan adiga ku jiidanayo oo diintaadii kaa dhuminayo oo xijaabkaaga kaa dhigayo oo islaamnimadaadii khatar ay kugu jirto oo jacaylka aad sheegayso waa jacayl shaydaanwi ma aha jacayl islaam ma ah waa jacayl caqiidadaada khatar ku awey waa jacayl xijaabkaaga khatar ku awey waa jacayl jannadaada khatar ku awey waa jacayl dadnimadaada khatar ku awey waa jacayl soomaalinimadaada khatar ku awey ninka noocaas ii inaad jeclaata xaaraan bay kaa noqonaysaa marka ninka noocaas inaad jeclaato xaaraan bay kaa noqon ilaah baana qur'aanka ku xarimay gabadh muslimada nin gaala inay guursato ilaah baa qur'aankiisa ku xarimay suuratu lbaqara ayuu alla ku xarimay subxaana wa tacaala suuratu suuratu lmuja suuratu yaya lilaa tattakhiduu caduwi suuratu mumtaxina ayuu rabbi hun laahunna xillu lakum walaa hum yaxilluuna lahunna ilaah baa kaa xarimay hadduuse haddaadse islaamnimada intaad u bandhigto uu dacwada u qaato asagana cadaab baad ka badbaadisay adiguna ninkii aad rabtay ayaad heshay haddayna inta ahayn adiguna jilbaabkana wuu kaa dhigi qur'aankana qalbigaaguu kaaga masixi cadaabna wuu kuu tuuri ka fogow ha u dhowaanin ha ku fikirin raasada muslimiina wallahu aclam maasha allah maasha allah jazaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka wakafar allahu dambag saaxibulfadiila jazaka allah ayay soo qoreen qolyihii ka wakiilka ahaa gabadha saaxiibkay waa dhoola cadaynayaa aad buu kugu ducaynayaa saaxibulfadiila sidaa sharafta leh ee aad u jawaabtay live ayay dadku kuu daawanayaan saaxibulfadiila kuuna dhegaysanayaan su'aalaha aan maanta ku weydiinayo baaraka allahu fiik saaxibulfadiila rabbi subxaanahu wa tacaala ha kugu fageeyo jannatulfardows rabbi subxaanahu watacaalana ha ku siiyo adduunyo wanaagsan iyo aakhiro janna ah rabbina ha ku cabsiiyo webiga cowthar baarak allahu fiik saaxibulfadiila sayidii su-aashaan marar badanaan anigu damca inaan ka warwareego laakiin gabadhii hadbay igu soo celinayso waxay leedahay ilaahan kugu dhaarshay su-aashiida sheeg anu horta sheeh xataa ma kala aqaana saaxibulfadiila iyo kubanaanka qofka i dhegaysanaysa waxba ma karsa aqaano marka gabadhan waxay leedahay ninkayga tababar ayaan siiyey waxaan ku idhi ehm, war markaan cuslaado ama walaca ahay ama xaamilada ahayna caawi ee sida wax loo kariyo baro waa ka dhaga yahay ayuu leedahay saaxibulfadiila oo inuu wax kariyaba ma rabo waa ka dhaga adag yahay walaha waa waqaco kale waxay leedahay aniguna toddoba cunug ayaan haystaa oo waxay leedahay isku nuugna waanah in lay caawiyaan rabaa ninkayguna ma ogola tababarkii iyo sidii wax loo karinayana waa isku dayey oo waa siiyey waana daalay oo in la caawiyaan rabaa ayan lena saaxibu lfadiila maxaad igula talinaysaa falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam axmedow anigu laftayda waxaan ka mid ahay dadka sida layfkaa kuu daawanaya kombyuutar kale ayaa dhinacan bidixda ii yaalla codka ayaan ka xidhay xag xagganana kaa arkaa maasha allah quruxdaada iyo balankaarta adkaarta akhrisa insha allahu tacala haddii la yidhaahdo intaa kadib ma ana garanin su aashan sababtaad oga warwareegaysay su-aal muhiim ah oo qoysaska muhiim u ah oo jiritaanka reerka muhiim u ah bay ahayd su-aalahan oo kale ha ka warwareegin gabdhaha soo bandhigtana ha ka dibdhigin kuwa ka badan ka hormari maxaa yeelay ragga iyo dumarku inay iscaawiyaan waa waxay isu calfadeen waa waxay isu guursadeen qodob kale waxaan doonayaa inaan dhaho ilmo qof bini aadamah oo mas-uul ah oo xaaskiisu ay wallac ama xaamilo ama umur ay tahay ama ay xanuunsan tahay ayadoona ayna gabadhaadu iyo xaaskaagu xanuunsanayn ayay sharab inaad jikada intaad gasho ayadoo jiifta aad qureec oga soo tuurto oo dhado xabiibkii caawa saaka bal qureecdaydan iyo aad mataqaanaa aan sameeyo maladhani waxaase cajiib leh oo gabadhaa ku ammaanaya oo weliba ay shahaadasho sharaf in la siiya ay mudan tahay waxay tidhi ninkayga waan tala baray waxaan aaminsanahay gabadhan inay carruurteedu ay mustaqbal leeyihiin oo carruurteeda gabdho iyo wiilalba ay tababar sii doonto maadaama oo ilmihii reerka ugu yaraa ay tababartay oo horay baan iskugu waafaqnay guriga reerka ninka ugu yar taasi horay waxaan u malaynayaa wasaali culaamka o dhan waa laga faa'iidaysta qodobkaa guriga reerka ninka ugu yar maadaama cunigii ninkii reerka ugu yaraa ay tababar ay siisay kuwii ka waaweynaana inay gabadhaas sii doonto waa min baadi awlaa way ka sii xadjirtaa gabadhaa ha lagu daydo gabadhaa ha lagu daydo tadriib ayaa ninkayga siiyeybe sida loo sameeyo beriidka sida loo sameeyo baastada labadaan bay soomaalidu u badan tahay moogtahay si kastaba ha noqoto eh yacni ragga tababar in la siiya meeshay ku jirtaa waxaan doonayaa marka ninka inaan dhaho walaalkayga qaaliga ahow cid aad maanta ku dayato oo waddadiisa aad raacdo cidda lagu amray ama ugu qiimaha badan dee waa nabigeenna sala allahu alay wasalam nabiguna wuxuu ahaa fii mihnati ahlihi walaal reerkiisuu u shaqayn jiray nabiga sala allahu alayh wasalam saddiquunii iga rumaysta jumlada aan soo wata iga rumaysta hadalka aan soo wata iga rumaysta qiimo iyo qadarin u yeela wa wallah mar walboo ninka iyo xaaska isqaba ay isgarab istaagaan oy iscaawiyaan oo hadba midka tabarta daran midka kala caawiyo oo cuntada u keeno oo bannaanka oga keeno oo guriga u kariyo oga u kariyo waa mar walba oo qalbigoodu isku dhowaado jumladaa wey jumladaa raba in gaaro waa mar walba oo qalbigoodu isu dhowaado waa mar walba oo damiirkoodu isu dhowaado waa mar walba oo mid walba midka kale ceebihiisa uu qariyo waxa uu ka arki kara iyo okiyaalahuu qabana ay noqoto wanaaggiisa iyo sharaftiisa waa mar walba isu cudur daaraan waa mar walba oo jirkooda isu dhowaado waa mar walba carruurtoodu ay dareemaan labadan isqabta inay jecel yihiin isjecel yihiin ayay carruurtu dareemayaan siday ku dareemayaan markay arkaan carruurta aabbihii oo hooyadii qurec macaan u keenaya markay arkaan carruurtu aabbihii oo hooyo oo umula ah masalan qado wanaagsan u samaynaya markay carruurtu arkaan waxay carruurtu dareemayaan labadan waalid inay isjecel yihiin mid kale goorta ay carruurtu arkaan aabbihii iyo hooyadii oo jikada iskula jira oo midkana uu basasha jarjarayo kanna uu baradhada jarjarayo kanna uu leeyahay dahaaraadka iisoo dhiib kanna uu leeyahay sii walaaqa oo carruurtu hadba ay jikada sa u soo qooraansadaan oy u soo fiiriyaan hoos bay carruurtu iskala hadlayaan allaahu akbar gabadhii waxay leedahay salow aabbahanan oo kale jikada ku jira ee hooyaday caawinaya aabbaha noocan oo kale ah salow nin ma ii noqon doonaa wiilkii wuxuu leeyahay salow hooyaday oo kale xaas ama heli doonaa saasay carruurtu ay xataa guurka ugu degdegayaan u fiirsada iscaawinta tarbiyaa ku jirta iscaawinta jacayl baa ku jira iscaawinta waxaa ku jira inuu ilaahay idinka raali noqdo oo inaga ujeeddadii iyo hadafkii ayaad gudateen ninka marka waxaan leeyahay war gabar wanaagsan baad qabtaa oo weliba tababar wanaagsan ku siisay tababarkaasi intaad ka faa'idaysato arrin yaroo qalbigaaga aanu u roonayn baan raba inaan kuu sheego inaan ku maqashiyo qalbigaaga oma roono laakiin waa xaqiiqo caawa hadday geeridi ku timaado ilaahay baan kugu dhaariyey caawa hadday xaadkaagu geeri ku timaado inanay geeridu waa xaqe xaggeed ka bilaabi ii sheeg wawallah waa su-aal aan naftayda weydiinaya axmedkan xataa xiriiryahan noo ah ee yidhi waa axmed oo kale laftiisa ayaa waxaa rabaa inaan dhaho adiga laftaada haddaad tahay qolyaha lagu kari u la'yahay inaad wax kariso oo jikada gasho caawa haddii ilaahay kuma keenee xaaskaagu ay tagto ma indhahan caddayni ma jirto nin walba waa inaad ku talagasho adduunyadan la isma siinin la isma siinin adduunyada warradow barta cuntada sida loo kariyo oo reerkiinna caawiya oo carruurtiinna cuntada ka caawiya oo tababar siiya arrintaasi qorqodannimo maaha arrintaa inay wax kuu dhimaysa ma aha jahliga ragga soomaaliyeed ayaa wuxuu keenay ninku hadduu la arko asagoo xaaskiisa u adeegayo oo cuntada karinhayo oo bini aadamkii kaluusa ka baxsanaya bini aadamkii kalaaba nafta u keeni war qorqobanimo ma aha wax sharaftaada hoos u dhigayana ma aha bal wallaahi sharaftaadaa kor u kici oo jacaylka adiga iyo reerkaagabaa kor u kici oo tarbiyadaada carruurta ayaa kor u kici oo reerkaagu waa kuu daa'imi oo in badan baad isqabaysaan oo xaaskaagu way kuu cudurdaari markaad rafaadsantaha ay rafaadsan tahay markaad garab istaagto marka kale xadiidii ii fadhiisay ku dhigi macaani weyn baa ku jirta e ad adayga iyo naxariis darrada iyo kallafsanaanta intaad ragow iska daysaan war dumarkiina caawiya waa idinku jiraaye dumarka yaga aanu caawin oo lawaala maasha allah maasha allah jazaaka allahu khayr wa axsan allahu il ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيلة ربي سبحانه وتعالى أن وانفع هذا وحكو أولك ربي سبحانه وتعالى عشر هذا أن مر والبا كرة حيسا كونا دقنو هكوغو أسترو وهكوغو جيو جنة الفردوس sidaad uga fakarayso reeraheedna sayidii rabbi subxaanahu wa tacaala ha kuugu casuumo xurulcaynta jannada baaraka allahu fiik sayidii tagoogaaga tiqla furay tashiishaada ma la-eto owlaadaada kuwa saalixiina rabbi ha ka dhigo kuwa hadda uu ku siiyey iyo kuwa uu ku siin doonaba rabbina adiga iyo xaaskaaga ha idinku kulmiyo jannatulfardows saaxibulfadiila hal xaas ayaan leeyahay ayaan ka hayaa oo waxa uu leeyahay iyada haddaan xaqeeda guto ayaan nasiib iyo darajo badan joogaa ilaha subxaanahu watacaala ha kula garab galo mas-uuliyadda culus ee ku saaran rabbina subxaanahu watacaala quluubtiinna mar walba kuwo ku taga janatulfardows hayda ka dhigo baaraka allahu fiik saaxibulfadiila saa'ilkan xiga wuxuu leeyahay waa nin wuxuu leeyahay xaaskaygu way shaki badan tahay mar walba waxay leedahay oo aan ka fujin la'ahay waxbaa kuu qarsoon waxaad u eg tahay nin naag garooba qabi jiray aniguna iyada ka hor ma guursan ayuu yidhi saaxibulfadiila sidee bay ku imaan kartaa is-aaminidda labada qof ee isqaba ayuu leeyahay saaxibulfadiila falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam shakigu guryaha ooma fiicno shakigu guryaha ayuu dumiyaa shakigu carruur badan ayuu ka dhigaa rajooyin ama agoommo ayagoo waalidkood uu nool yahay shakigu sidiisaba waa cudur in laga cudubilaysta mudan shakigu waa cudur in laga ducaysta mudan shakigu waa cudur dilaa ah una gudba jirka marka u dambeeyana u dambaysana reerkuna waa ku dumaa qofkana xanuunno badan oo uusan qabin ayuu shakigu intuu saba sabab ooga dhigo ayuu qofku marka dambe inuu waasho ayuu ku dhowaadaa taleefo tiifiyadaa layga sheegay joornaaladaa laygu soo qoray marka dambe qof kasta oo bannaanka marayoo soo fiiriya wuxuu leeyahy maxaa laga fiirinayay oo maxaan qabaa shakiga daqiiqad gudaheed baa laga yaba inuu albaabka toban jeer inuu inuu fiiriyo inuu xidhan yahay waa albaab ku xidhay dabkii uu demiyey baa laga yaaba inuu toban jeer ku noqdo oo yidho talow dabkaa miyaa damisay shakigu khatar ayuu leeyahay sidaa daraaddeed jaa'ilku wuxuu leeyahay xaaskaygu way shaki badan waxaase ku qoslo cajaa'iba ah, oo la yaab leh waxay tiri buu yidhi waxaad ku moodaa inaad garoob qabi jirtay waxay garoobka ugu khaaseeya la yaabay maydhahda waxaad moodaa inay naa aad qabi jirtay gabadh iyo garoob midday doontaba waxaan dhihi lahaa nin iyo rag iyo dumarba ee shakiga guryaha layska ilaaliyo shakigu raggana sibuu u galaa dumarkana qaab buu u galaa dumarka inta badan shakig wuxuu ka soo galaa inuu ninku wax karsanayo oo dumar kale iyo wax mataqaana ayuu ka soo galaa laakiin labadooda marka la eego waxaa dilaa ah oo khatar ah oo laga kicin shakiga ragga ku dhaca halkan yaa maray barfuunkan meesha ka carfaya muxuu ahaa mataqaana nin baa balakoonka ka booday nin bay wiil nin baa balakoonka ka booday waa ka booday indhihiisa marka dambe moogtahay qofka markuu shaki badan yahay indhihiisu wax badan bay tusayaan indhihiisu wax badan bay u sawirayaan wax aan jirin buu dhihi allah halka waxbaa maray kii la socday baa dhihi war maxaa maray wax ma arkaynin halka maxaa ku rakiban halkan sidaa ma ahayn ubaxan maxaa halkan loo soo dhigay sariirta sida looma gubli jirin marti hadday u timaada ninka shakiga badan marti oo martida gabadha cunto macaan u kariso wuxuu ka shiki oo dhihi oo annagaba cuntada nooma kerisine maxaa mataqaanaa iinka markaan joogno cuntadoo kale noo keri shakigu marka waa cudur khatara waxaan leeyahay gabadhuna shakigaasi guriga buu kaa dumine haddaadan yaqiin iyo run haynin insha allahu shakiga iska saar ragga shakiga ku dhacana ha iska saareen shakigu mar walbaba ina bacda danni ismun waa midka alle subxaana wa tacaala abu duca qaadoo soo khatir insha allah baaraka allah fiik ما شاء الله جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله هذا الكاغو هذا السار ملهن اقبلي وقدون بارك الله فيك صاحب الفضيله ربي سبحانه وتعالى سيدا اد نوغو سمرتay ha kuu geeyo jannatul firdaws dembigaaga allaha dhaafo dembiga waalidkiisna allaha dhaafo shiikhuna alfaadil rabbi subxaanahu wa tacaala cilmigaaga ha kaaga dhigo sadaqatuljaariya guryaha aad dhisaysana rabbi ha kuugu bedelo qusuur iyo dabaqyo uu kaaga dhiso jannatulfardows baaraka allahu fiik saaxibulfadiila allah subxaanahu watacaala ha ku naxariisto oo dembigaaga ha dhaafo rabbina subxaanahu watacaala qoysaskaaga iyo asxaabtaadaba ha badbaadiyo adigana rabbi ha kaa badbaadiyo su'aasha maalinta qiyaamaha rabbina ha ku asturo fi dunya walaakhira afarta qiblo keyrka jir ah, saaxibulfadiila intaadan eh, khatimin anugu su-aalaan ku weydiiyo xaadir sayidi gaari dhex fadhido ma tagsiba haa saaxibu fadila haa ma ma ma halkaasaan joogaa hadda haa eh, waxaan rabaa inaan walaalaha u sheego axmed wuxuu ii sheegay inuu tagsiilo yahay axmed wuxuu ii sheegay maalintaa ay soo gashay ila talido shaqada ayaan joojiyaa buu yidhi laakiin wuxuu igu dhaartay shaqadaa yaran joojinaya saaxaddaas iyo barkaa camal ah ee ah hadda sidaan hadda layf baan u arkaa inuu gaadhi iyo tagsi dabaan igama muuqato inay taxita laakiin uu gaadhi dhex fadhiya waan arkaa wuxuu yidhi markaan shaqadaa ka baxo wallaahi barako badan ayaan ka helaa buu yidhi lacag la-aanna igagama dhacdo mana iga nusqaanto arrinta aad bay ii ta'siirisay waxaa la idiin sheegayaa walaalayaalow qofka markuu dacwada u shaqeeyo ilaahay baa barakaynaya bal u fiirsada hadda dadka layfka ku jirow axmed gaarigiisuu baarkin gashaday kadibna adduunka o dhan buu layf iskaga dhigay taqriiban saacad saacad saacadiyo bar buu qorsheeyey inuu ilaahay u shaqeeyo ma u malaynaysaan hadda markaannu ka dhigno markuu dhaho bismillah markuu dhaho ma u malaynaysaa inay lacag kaga yaraanayso oo ay shaqada kaga yaraanayso hanian laka waliamhaalik adiga iyo walaalaha kale axmed idaa waqaca abu dacwa oo isaga oo iyo ninka la yidhaahdo abu abufawzan in badan ayaga oo mexik maraya oo maxaa la yidhahdaa bahal dhaadheer oo la yidhahdo maxaa la yidhahdaa iinkan muxuu ahaa taraaga taraaga taraaga taraag taraaga la yidhaha sayidi taraagaas ayagoo wada ayay intaasi weligiina arkaysaan ma aha axmed idaa waqaca iyo ee ninka la yidhaahdo labadaa saddexda dhallinyarabaan sheegay inay niman guryahooda fadhiyo oo fadhi fadhiga sheekh ku yeelo oo islaamuhu usoo adeegayaan wallaahi ma dacwadaa soconaysa ila talida shanta sano waxay ku dhiibaan ayagoo taraaggaa saaran oo tagsi wada jazaakum allahu khayran ilaahay awlaadiinna ha idiin barakeeyo xoolihiinnana xalaal allah idinka dhigo arsaaqadana allah idiin waasiciyo intaas waan kaa dhexgalay raalli noqo waa ila tali laftaada aanu ku weydiinayna baaraka allah fiik maasha allah sayidii jazaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka wagafar allahu dambag xataa waxaa intaas iirsii dheer saaxibu fadiila awal hame adduunye iyo walwal iyo walaaca igu jiray wasuma wallahi maalintan kula qabsaday aniga dhan waa deganahay mudma'inna qalbii wallahi cadiim sayidii wax iga maqan maanta waxaan isleeyahay goormaa jannada geli doontaa wax iga maqan oo adduunye ah oo aan tabaayo wallahi suba wallahi ma jirto qalbigaygaa degay iimaankaygaa degay noloshaydaa degtay aniga dhan khayr iyo barwaaqo iyo bashbashaan dareemayaa waana ducadaada iyo dadaalkaaga iyo sida maaragtay marka aad salaadda aad u taagan tahay aad noogu soo ducaynayso halkaas ayaan maaragtay ka dhaxalnay khayrka insha allahu biidnillahi kariim sayidii waxaanan rajaynayaa inaan ku kulanno jannatulfardows baaraka allahu fiik saaxibulfadiila dhibaatooyin aad u fara badanaa jira dad jiranaa jira famillo isu buuqsanaa jira gabdha xaamilahaa jira kuwo wallacahaa jira gabdho qoysaskii ka dubay iyagoo raalliyo ahaa jira kuwo ka qoomumaynaya oo malaha dhibaato geystaa jira kuwo soo tahriibayaa jira kuwo la iska dilayaa jira saaxibulfadiila dhammaantood ducay kaa rabaan iyo si guud ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dadkaas dhammaantood waxaase gabar ayaase gacanta iga soo xirto waxay leedahay waniyahow dhibaata igu furan waa isku yara buuqsanahay sheekh abudalxa iga gaarsii in maaragtay uu iisoo duceeyo dadkoo dhanna saaxibulfadiila ducay kaa rabaan فليتفضل مشكورا وماجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رهانتي أحمد أنت وشيغي إن كبضن بأنا وضع شخصيا أنت قفتا إلتها الذي هرب آن شيغي مركا إلتها لنا أن نسود لهي أنت قفا إكسوب عبا إن هذا إلتها لنا تقليسا مسلمين تا إي ويدي إلهي سبحانه وتعالى حاجة سان لهي ilaahay inuu xaajadaydaa ii dhib yareeyo caafimaadkaasaan jeclahay ilaahay inuu cudurka iga qaado dantaasaan leeyahay ilaahay inuu dantaa ii fuliyo ilmihiibaa sa iga noqday ilaahay inuu ii soo hagaajiyo gurigiibaa xoogaa khalkhal iga galay ilaahay inuu ii toosiyo zawjkaygiibaa sa iga noqday ilaahay inuu sa iga dhigo aad iyo aad bay u fara badan yihiin marka intaan anigu haya lafteedu iyo intaad idinku sheegteen iyo inta aamusan iyo inta ma maqlaysa iyo inta la maqli doonta iyo inta qalbiga mataqaanaa jeclaan lahayd inuu codkayaga gaarada jumlatan baan iskugu daraynaa run ahaantii waxaan ka bilaabayaa da'ya ficlan da'yatii soomaaliyeed laba arrimood ayaa in looga duceeyo mudan laba arrimood horta dilkii oo dhexdooda ku sii badanaya arrintaasi runtii ducay u baahan tahay iyo wax ka qabad iyo qodobka labaadoo ah isku buuq fara badan oo da'yarkii iyo dhallinyaradii maskax ahaan oo ugu imaanaya ilaahay waxaan u weydiinayaa da'yarta iyo dhallinyarada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noo soo hanuuniyo oo noo soo wanaajiyo berrina waa ishaari doonaa insha allah axmedow berri insha allah shanta galabnimo waxaan kulan aad iyo aad u weyn aan ku leenahay caasimadda dalka sweden inta haddaa maqlaysana waan jeclaan lahaa inaad u sii sheegto